bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wsala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu lmusaaqaati walijaara wuxuu baabu yahay almusaaqaat walijaara musaaqaadka waxaa la yidhaahdaa waa isla beerashada waay min asaqyi baa laga keenay oo waraabinta beeraha macnaheedu waxa weeye labada ruux ruxna inuu beerta leeyahay ka labaadna uu beertii ka shaqaynayo wixii ka soo baxana ay wadaagayaan yani waxay isku dhoweeyeen darsigii xalay aan soo qaadanay oo ahaa qiraaska ama mudaarabada mudaarabadu waa xoolo lagu ganacsanayo oo lagu tijaaraysanayo labada nin baa iskale nina waa ku shaqaynaya faa-iidaduna way ka dhaxaysa tanna waa dhul dhulka nin baale midna waa beeraya waa ka shaqaynaya wixii ka soo baxana waa ka dhexeeya musaaqaadka markaa taas wey oo beerahay ku saabsanta culimada qaar ka mid a ah waxay ku khaas yeelayaan oo ay leeyihiin sida imaamu shaafici fii qowlihi aljadiid waxa laysla beeran karee mucaamalada noocaasa lagu geli karo wuxuu leeyahay waa uun timirta iyo cinabka culimada qaarna waxay leeyihiin ma ahe timirta iyo cinabka iyo geedaha oo dhan bay ku bannaantah daawuudun zaahiri isagu wuxuu leeyahay timirta bas marka tafaasiishaasi waa khilaaf fiqiya laakiin asal ahaan musaaqaadka isla beerashada la yidhahda macnaha taasi waa baab waa masalo wey masalada labaad alijaara waa ijaaradana waxaa la yidhaahdaa waa baycu lmanaafic shayga manfacadiisa in lagaa gado waay gurigaanaa lagaa kiraynayaa madaxiisa iyo gurigaanaa iskale laakiin manfacadiisan kaa iibiy ruux baad shaqaalaysanaysaa ruuxii malihid laf ahaantiisa laakiin waxaa kula heshiinaysaa inuu shaqo ku qabto waa manfaco gaari baad kiraysanaysaa manfacadiisaad iibsanaysa wahaakada baycu lmanaafic baa la yidhaahdaa ijaarada saasw dukaankaad kiraysatay gurigaad kiraysatay beertaad kiraysatay wahaakada taasaa waxaa la yidhahdaa alijaara ayb lianna beyca ayaa laba nooca ah. beycu lmanaafic iyo beycu alacyaan shayga laf ahaantiisa inaad iibsato iyo inaad manfacadiisa iibsato beyc waa labadaas waa beycu lmanaafic marka waa ijaarada beycu lacyaanna waa beyca caadiga ee soo marnay labadaas muxuu ahaay baab buu marka isku daray imaamku can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal lay wasalam rasuulku caamala uu la mucaamalooday ahla khaybara khaybar dadkeedii wuxuu kula mucaamaloodo kula heshiiyey bishatri ma shay miski yakhruju ka soo baxaya minha khaybar ka soo baxaya oo min samarin midho ah aw amase zarcin beer ah mutafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray ahlu khaybar waxay ahaayeen yahuud deganaa magaalada khaybar oo beereley ahayd nebigu sal alay waslam sanadkii toddobaad ee hijriga ayuu ku duulay khaybar kadibna way la dagaalameen wuu ka qabsaday nebigu sal lay waslam markay arkeen inaysan iska celin karinna waxay la galeen sulxi iyo heshiis sidaasuu khaybar nabigu kula wareegay sal alay wasalam markuu khaybar la wareegay oo ka qabsaday kadib ayuu dad yuhuuddii degganayd wuxuu kula heshiiyey dhulka annagaa leh ka shaqeeya oo beera wixii midho ee ka soo baxa ama bayre ka soo baxda idinkuna nis baad leedihin leanna shaqadii baad qabateen annaguna nis baan leenahay leanna dhulkii baan leenahay saasuu kula heshiiyey nebigu sal lay slam wa fii riwaayatin riwaayo kale marka samarka iyo zarciga waxay kale yihiin samarka iyo zarcigu waxay kale yihiin assamar waa geedaha inta badan aan muxuu ahaayey midhaha la gu-in sida masalan waxaa loo isticmaalaa eh, timirta iyo cinabka iyo ayaa samarka la yidhaahda amaa zarcigu waa badarka waa macnaha wax weyaan waa yaryarkan macnaha la gooyo marka geedka la goynayo midhahana lala gooyo ayb marka waa isku mid waay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo lahumaa labadooda u sugnaatay bukhaari muslim riwaayo kaleo labadooduba ay warinayaan waxaa ku sugan fa sa'aluuhu nebiga waxay weydiisteen ahlu khaybar sa'aluuhu yahuuddii khaybar ayaa waxay weydiisteen hun nebiga waxay weydiisteen sal ly wasalam an yuqirahum inuu ku sugo bihaa khaybar inuu ku sugo inuu u daayo oo makaniyo oo aan laga rarin calaa sharti inuu ugu daayo an yakfuuhu inay ka kaafiyaan camalahaa camalkeeda shaqadeeda inay ka kaafiyaan shardigaa inuu ugu daayo inay ka kaafiyaan shaqadii beeraha ayb iyo wixii laga qaban lahaa walahum inuu u sugnaaday nisfu tamri timirta kasoo soo go-dana niskeed inay yeeshaan shardigaas ayay ku weydiisteen waxay nebiga weydiisteen an yuqirahum inuu sugo yahuuda reer khaybar bihaa khaybar inuu ku sugo calaa an yakfuuhu shardi ah inay ka kaafiyaan camalahaa shaqadeeda inay ka kaafiyaan waa shaqada beerahe walahum iyagana ay u sugnaato nisfu tamri timirta soo go-da niskeed iyaguna ay yeeshaan codsigaas way codsadeen oo nabiga weydiisan sal ly slam faqaala markaasa wuxuu yihi lahum iyaga rasuululahi baa wuxuu ku yihi sal ly slam nuqirukum waan idinku sugaynaa bihaa khaybar calaa daalika arrinkaa aad sheegateen korkiisaan idinku sugaynaa shardigaa aad dhigateen ood sheegteen korkiisa ayaanu idinku sugayna oo idinku daynayna oo shardigee ah inaad shaqada qabataan midhaha soo go-ana mis aad yeelataan calaa daalika taasay ku dhacaysa shinaa annaga doonidannabay ku xidhanta laakiin hadda waa idinla ogolaana ayb faqaruu markaasay ku sugnaadeen bihaa iyadiibay ku sugnaadeen oo macnaha sidii baa loo daayey xataa ajlaahum ilaa uu qixiyey cumaru cumar ilaa uu qixiyey radi allahu canhu ilaa uu cumar uu saarayo uu muxuu ahaayey khaybar yahuudka saaray walimuslimin waxaa u sugnaaday ana rasuul lahi sal lay asam rasuul riwaayo kalo muslim saas leeyahay ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku dafaca wuu dhiibay ilaa yahuudi khaybara khaybar yahuuddeedii nebigu wuxuu u dhiibay nakhla khaybara khaybar beerahe yani timirteedii khaybar timirteedii geedaheedii timirta ahaa ayuu nebigu u dhiibay sal lay slam iyo beerihii timirta ahaa wa ardahaa iyo dhulkeediiba dhulkii kale beeraha kale ka bixi jireen iyo beerihii timirta ahaaba yahuuddii khaybar buu nebigu u dhiibay sal lay wasalam calaa an yactamiluuha inay ka shaqeeyaan shardi abu ugu dhiibay min amwaalihim xoolahooda xaggooda inay kaga shaqeeyaan yani inay shaqadiina qabtaan kharashkay u baahan tahay iyo muxuu ahaayey eh, abuurka ay u baahan tahayna inay iyagu bixiyaan saas man an yactamiluuha min amwaalihim waxay faa'iideynaysaa xoolaha gelaya beerta ay u baahan tahay iyo shaqada gelaysa intaba idinkaa qabanaya annagu shaqana qaban mayno xoolana ku bixin mayno misbaaleen maxaad ku leediin dhulkaan leen ayb calaa an yactamiluuha inay ka shaqeeyaan shardigeed buu ugu dhibay min amwaalihim xoolahooda inay kaga shaqeeyaan walahum ayagana ay usugnaato sugnaato samariha midhaheeda miskeed in iyagana u sugnaato ka soo go-a niskeeda ay yeeshaan sidaasuu nabigu sal l lay ayuu kula heshiiyey xadiidku wuxuu ahaa tamaamkiisa ama dhamaystirkiisa yani ibn cumar siduu warinaya cumar bn khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay ajla alyahuuda waalnasaara min ardi alxijaaz dhulka xijaaz ayuu cumar waktigiisii wuxuu ka saaray yahuud iyo nasaarada dardaarankii nebigu fulinay sal lay wasalam oo dhulkani waa dhulkii waa dhulka muslimiinta asalka u ah diinta islaamka asalkeedu waa ardulxijaaj waay mar hadday asal u tahay laba diinood isuguma yimaadaan saas man laba diinood kuma kulmaan diinta islaamkay khaalis u tahay man ayb cumar baa marka fuliyey arrintaa iyadoo yahuudiya nasaare ka saaray rasuulkuna sal lay slam wuxuu yihi lama dahara calaa khaybara araada israaj alyahuud markuu khaybar qabsaday oo yahuud ka qabsaday wuxuu damcay nabigu sal alay wasalam yahuud wixii dagaalka ku dhintay wey intoodii kale inuu saaro yidhaahdo guura baxa oo magaalada ka guura baneeya wa kaanat ilardu xayu dahara calayha lilahi walirasuuli walilmuslimiin markuu nebigu qabsaday dhulkaasi khaybar waxaa yeeshay allah iyo rasuulkiisa iyo muslimiinta yani dhul caama waxay noqotay ay muslimiintu leeyihiin fa araada ikhraaja alyahuudi minha nebigu wuxuu damcay inuu yahuud ka saaro fasa'lt ilyahuudu rasuul lahi sal lay slam an yuqirahum biha cala an yakfuu camalahum walahum nisfu amar markaasay codsi soo jeediyeen waxay idhahdeen hana saarine oo hanaga saarin dhulkee waxaan kaa cadsanaynaa inaad noo dayso shaqadii aan qabanno beerihii beerno wixii ka soo baxana aanu mis yeelanno idinkuna aada mis yeelataan ayagaa soo jeediyey markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lay waslam nuqirukum biha cala dalika ma shinaa intaan beennabaanu idinku sugaynaayo sidaa idinkula heshiinaynaa markaasaa sidiibay ahayd ilaa nebigu ka geeriyooda sal lay waslam wuxuu geeriyooday khaybar oo yahuudi ka shaqaynaysa wixii ka soo go-ana la qaybsanayo cumar waktiguu yimid fii khilaafatii yani abubakr sidiiq umaba suuroobinba oo abubakar waktigiisuna waa iska gaabnaa muddadii gaabnaydna wuxuu ku mashquulay waxa loo yaqaano xuruub ridda oo mar alla markuu nebigu dhintayba carab inteedii badnaydba qabaail ba ahayd soo islaamtay diintayba ka noqdeen abubakar marka wuxuu ku mashquulay dadka diinta ka noqday in diinta dib loogu soo celiyo niman badanoo nebinimo sheeganayaa soo baxayo halis oo dadkii qaar ka mida jabsaday shaqada ugu weyne abubakar uu qabtay marka waxay ahayd waxaasoo dhan buu wuxuu ka dhigay wax uu laayo iyo wax diinta dib ugu soo noqdo xaaladaa gudaha markuu sallaxay uu marka ka dhintay xaaladaasoo sallaxan buu marka cumar yimi cumar shaqooyin kalaa u yaalla marka ila arrimihii gudaha waa loo qabtay sooma markaasuu futuuxaadkii iyo hawlo kaleeto iyo buu cumar markaasii qabtay muhimaddu marka waxa weeyaan cumar wakhtigiisii ayuu marka yahuud amray inay ka guuraan khaybar wuxuu u raray meel la yidhahdo taymaa iyo ariixaa shaam iyo meelahaasa u guureen muhimmaddu maxay tahay marka muhimmaddu waxa weeyaan nebigu sal ly waslam heshiiska uu yahuudda khaybar la galay waa midda loo yaqaano musaaqaadka loo yaqaano saas man yani beertii baad leedahay anigana xooggii baan ahay waan ka shaqaynayaa waana ku heshiinaynaa wixii ka soo go-a inaan yani waxa weyaan eh, si aan ku heshiinay u kala qaadan saasaan macnaha waxa weyaan musaaqaadka la yidhahda ayib yani waxa wey waxaa qaba khilaaf badan baa ka jira jawaabkeeda ma bannaan tahay mise ma bannaana laakiin xadiidkan waxaa deliishaday in badanoo saxaabada ka mida ah iyo taabiciinta iyo fuqahada qaarkood sida abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan axmed ibnu xambal iyo keyrkood oo ku tegey inay bannaan tahay isla beerashada dhulka oo layskula beerto wixii ka soo go-aya qayb ka mida ah oo macluum ah jusmu shaaca oo wixii beerta ka soo go-ayaa in lagula hesheeyo saddex meelood meel baad leedahay ana labaan le wixii ka go-a nis baad leedahay ana nis baan leedahay basanti in lagu hesheeyo nisbe mucayana wixii ka soo go-a hadday wax yara looga soo go-aanna khayr hadday wax badan looga soo go-aanna khayr khasaariyo faaidaba waa wadaageyna khasaariyo faaidaba waa wadaageynaa waa sabtii mubaarabadoo kale wa saas daraaddeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat wuxuu leeyahay maadaama ay musaaqaadku daliil cad ay leedahay axaadiistan mudaarabaduna ay la mid tahay mudaarabada waxyaalaha adilada kutusaya waxaa ka mida mashruuciyadeeda adilada musaaqaadka kusoo arooray lanna masaladu waa un isku mid midna waa deer iyo dhul midna waa lacag lagu ganacsanayo waay laakiin mucaamaladu waa isumidteeda kale man meesha uu leeyahay nuqirukum biha cala dalika maa shinaa waxay u deliishadeen culimada ahlu aahirka ama aahiriyadu waxay u deliishadeen musaaqaadka ama isla beerashada in lagu heshiin karo shartina aynan ahayn muddo macluuma in laisla dhigto muddadu majhuul way noqon kartaa bay leeyihi oo aynu beertaa isla beeranno dhulka aan isla beeranno ka shaqe anna dhulkaan leeyahay wahaakada wakti in la xadido shari maaha bay leeyihi waxaana laga qaadanaya nebigu sal lay aslam wuxuu yihi nuqirukum biha maa shina intaan doonno oo muddadee ah ma cadda sooma saasay daahiriyadu u daliishadeen jumhuurta khilaaf ayb waxay leeyihin laabudda wakti in la xadido waa lagama maarmaan bay leeyihin man ayb waxaa kaloo xadiidka riwaayada muslim inoo sheegtay reer khaybar iyo nebiga sal lay aslam mucaamalada dhex martay waxay ahayd shaqadana iyagaa qabanayay kharashka ay u baahan tahayna iyagaa bixinahaya abuurkana ayagaa bixinahaya sidaana waa sida ay rajaxayaan shaykhulislaam ibnu teymiya lqayim iyo fuqaha horeba oo waxay leeyihiin shardi ma aha ninka beertale inuu abuurka bixiyo shardi maaha fuqahada qaar baa ila shardi waxay ka dhigayaan haddii mucaamalada saa loogu mucaamaloonayo ruuxani xoogiisii inbuu keeni mooye abuurka dhulka la gelinayo waa inuu bixiyo ninka dhulkale shardibay ka dhigayaan waxaa diidaya khaybar mucaamaladeedii abuurka waxaa bixinahayey yahuud baa bixinaysa maha nebigii saxaabada la bixinayn waxaa bixinahayoo lagu heshiiyey inay tani bixiso marka masaladu waa masale maftuux aho haddii ninka dhul kale ee beer kale uu isagu ku daro abuurkii waa bannaanta wax diidaya ma jiro haddii ninkii xoog muruqmaalka ahaa uu yidhaahdo keen abuurkii kala shaqee sidaa haddii lagu heshiiyena iyadana wax maanicoo diidaya sharcan ma jiro kul alika way iska banaanta an xanfala bni qaysin radi allahu canhu yani nabiga sal lay slam xikmadda ku jirta waxay leeyihiin oo culimmadu markay sharxayaan in yahuud loo daayo khaybar inay ka shaqayso xikmad weyn baa ku jirtay lanna saxaabadu ullaahi calayhim tiradoodu ma badnayn waxayna ku mashquulsanaayeen jihaadkay ku mashquulsanaayeen ummaddiina way u baahan tahay cunto iyo raashiin iyo nolol waa u baahan tahay beerihii in la beeray u baahan yahay haddii saxaabada la yidhaahdo beera beerahan oo raashiinkii ka soo gooya oo ka shaqeeya yaa jihaadaya soo jihaadkii looma baahn jihaadka waa loo baahanya inuu socdo masaalixdii kale iyo noloshiina in beerihii la beerana waa loo baahanya xikmadda nebigu sal alay aslam uu go-aankan u sameeyey wuxuu jamciyey beerihiina inay beermaan oo dalagii soo go-o jihaadkiina ayna saxaabadu ka mashquulin midda kale khibrad dheeraaday u lahaayeen yahuudda khaybar beeraha khibrad dheeraaday u lahaayeen wade dad beerileyo aada u yaqaanay ahaayeen nebigu sal lay slam marka dhinacyo fara badan ayuu masalada iyada ka fiiriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xukan fara badan baana ku jira wacan xambalata bni qaysin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey fuqaha badani waxay qabaan mas'alada musaaqaadka iyo musaaracada iyo mudaarabada iyo waa calaa khilaafi alqiyaas bay qabaan saas daraaddeed way cidhiidhiyaan meeshay kusoo soo aroortay lama dhaafin karay dhah muxaqiqiin badanoo culimada ka midana waxay leeyihiin labadooduba qiyaaskay ku fadhiyaan sidaas daraaddeed in la cidhiidyeeyey sax ma ah mucaamalaadka asalkooda uu mubaaxa yahay bay ka mid yihiin sidaas daraaddeed in cidhiiri la geliyo layhahdo meeshay ku soo lama dhaafin karo sax maabay leeyihin sababtaasi aad waxaa uga hadlay ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ardaygiis ibnuqayim iyo keyrkoodba macna an xandalat bni qaysin radi allahu canhu qaala wuxu uhi sa'altu waxaan weydiiyey raafic bna khadiijin saxaabigaa waxaa weydiiye buu ihi can kiraa'i alardi dhulka oo la kireeyo bidahabi dahab lagu kireeyo walfidati fida lagu kireeyo waa lacagta dahabka iyo fidada waa lacagta iyo qofka la isticmaali jiro ayb yani waxay ka dhigan tahay hadda lacagaha haddaan isticmaalno oo kale in dhulka lagu kireeyo faqaala markaasa wuxuu yidhi raafic laa ba'sa wax dhiba bihi isaga ma ahaani wax dhiba kuma jiro yani in lagu kala kiraysto lacag wax dhiba maleh inamaa kaana waxay ahaayeen buuhi annaasu dadku yu yu'aajiruuna kuwa kiraysta calaa cahdi rasuulilahi sal lay wasalam rasuulka waktigiisii waxay ku kiraysan jireen cala almaadiyaanaati waxyaalaha yani ka soo baxa muxuu ahaayey meelaha biyomareenka ah meelaha biyomareenka ah ama muxuu ahaayey keliga keliga biyaha wada dhinacyadiisa wixii ka soo baxaya ayay dadku ku kiraysan jireen wa aqbaali iljadaawili iyo keliyada muxuu ahaaye bilowgooda keliyadu bilow meelaha ay ka bilowdaan iyo madaxooda hore ayb wa ashyaaa iyo waxyaababay ku kiraysan jireen oo min azarci beerta ka mid fayahliku yahliku markaasuu halaagsami jiray kani waa ba'aya wayaslam wuu nabadgeli jiray haadaakani wayaslam wuu nabadgeli haadaakani oo wayahliku waxaa halaagsami haadaakan walam yakun mana ahayn linnaasi dadka kiraaun kiro mayna lahaan jirin ilaa haadaakan mooye hadalka wuxuu ka wadaa mar beerta waa la kiraystaa oo waxaa lagu kala kiraystaa lacag adiga dhulkii baad leedahay beertii baad leedahay waan kuu imaanaya waxaan ku leeyahay beertan iga kiree sanadkan ama xilligan dayrtan ama gugan iga jireen lacagna igaga jireen markaasu wuxuu ku leeyahay intaas way tiradeeda lacagtii baad siinaysaa adigaa isaga baksiyaana siisanay marka wixii kaaga soo baxa kaaga go-a ha kaa bacdo ha kuu mxuu ahaay eh, mxuu aha fiicnaato wax ka hel ka waa waa sida dukaanta aad karaysataed alaabta dhigatay oo kale wa sooma dukaanka aad kiraysatood alaabta dhigatood doonaysa inay kastam kuu yimaadaan wax kaa iibsadaan inaad ku khasaartana sooma suuroobi karto inaad ka faaidana sooma suuroobi karto saas man wax badan inaad ka heshana waad suuroobi kartaa inaad ku jabtana waad hegto marka taas waay lacag haddii lagu kala kiraysanayo marka dhib male waay ayb taa waa mid raafic markuu taa taqriiriye kadib wuxuu yidhi waktigii nebiga waxaa jiri jiray qaab kale oo rasuulku reebay sal alay aslam oo qaabkaasi muxuu ahaa in beerta la kireeyo laguna kireeyo dhulkeeda qayb ka mid a ah oo ruuxa ka shaqaynayo uu beeranayo beertibaa la qaybinaya ninkii lahabaa qaybinaya wuxuu leeyahay qaybtaas aniga ii beer ka shaqee waraabi fal hawsheeda qabo ujiiraan u baahnahay de aniga maxaa faaida ugu jirta waxaa faa'iide kuugu jirta beerta qaybteedaa kale adaguna beero qaybtaa kalena beero qaybtana aniga ii beer qaybtan aniga aad ii beerayso wixii aad ka heli lahayd iyo ujuuradaad ka heli lahayd waa inaad qaybtaa bilaash ku beerato waa qayb dhulkii ka mid soma markaasa waxaa dhici karta ninkii dhulka lahaa qaybtiisu inay baxdo miskiinkii muruqmaalka ahaana qaybtiisii inay bacdo ama cagsi inay noqoto kii muruqmaalka ahaa qaybtiisii inay baxdo kii dhulka lahaana qaybtiisii bacdo soma way suroobi karta midkood baa marka khasaaro kusoo dhacaya soma midkood baa wuxuu ka soo dhacaya wax la-aan kii kalena waa faa'iidaya midda uu nebigu rabay sal alay aslam marka waa taasuu leeyahy marka qaybaha ay siin jireen ruuxa muruqmaalka ah ee shaqaysanaya waxay inta badan siin jireen maadiyaaniyaadka maadiyaaniyaadka waxaa la yidhaahdaa asalka waa meelaha biyomareenka abaa ah la dhahaa ayaa la yidhahdaa waxaase laga wadaa keliga biyaha wada dhinacyadiisa ama toga biyaha keenaya dhinacyihiisa meelaha biyuhu maraan meelahaas beero buu dhihi jiray ama ma ahee bahalkan la yidhaahdo muxuu ahaaye eh, eh, yani jadaawisha jadaawisha waxa la yidhahdaa waa keliyada keliga biyaha ay usoo raacaan mxu beerta usoo raacaan saasaa la yidhahda waa jamcu jadwal waay jadaawishaasi meeshay kasoo bilowdaan iyo afkooda halkaa beero buu dhihi ama maahe meesha biyomareenka ahe qarka biyaha maray meeshay marayaan qarkooda halkaa beeruu leeyahay inta kalena ii beer aniga dhacaysa miskiinka meeshii lasiiya abi ninkii dhulka lahaabaa u baxaysa ama cagsibay noqonaysa saasay madaxdiisutuu ka hadlay ayb wuxuu yihi marka inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen buu yu-aajiruuna kuwo kireeya calaa cahdi rasuuli sal lay sl nabiga wakhtigiisii waxay wax ku kiraysan jireen badelkii lacag kala qaadan lahaa waxay wax ku kala kiraysan jireen cala almaadiyaaniyaati yacni waxa weeyaan waxyaabaha ka baxaya biyomareenka ama keliga dhinacyihiisa ama biyuhu meeshay maraan hareerahooda waxa ka baxaya ayay wax ku kala kiraysan jireen wa aqbaali ljadaawili ama keliyadu meeshay ka bilowdaan waxyaalaha ka baxaya iyo beerta halkaa ka baxaysa ayay wax ku kala kiraysan jireen wa ashyaaa iyo waxyaabo oo min azarci beerta ka mida ah. adugu dhulkii un qaybo ka mida ah, ayay wax ku kala karaysan jireen maxaa dhacayo markaa sayahliku markaasuu ba'aya oo halaagsamaya haadaa kani oo kee kii uu ninka dhul kale qaybtiisiibaa yaa halaagsamaysa wayaslamu waxaa nabadgelaya haadaa kan oo ah ninkii murugmaalkaa qaybtii lagu hagaajiyey baa nabadgelaysa oo baxaysa oo hagaagaysa wayaslamu waxaa nabadgelaya haadaa kanaa nabadgelaya oo marka waxay noqonaysaa ninkii dhulka lahaa qaysiisii ah wayahliku waxaa halaagsamaya haadaa kan oo muruqmaalka dhulkiisii ah saas man way isdaba marayaan qaybtanaa mar bi qaybtanaa mar hagaagi wahaakada walam yakun ma ahayn buuhi linnaasi dadka kiraa'un kirayn dhulka la kireeyo ilaa haadaa tan mooye marka nebigu sal lay aslam uu reebayo oo arrintaa la diidayo mucaamalada taallay ee dadku ku mucaamaloon jireen ee jaahiliyadii laga soo gaadhay saasay ahayd oo ah dhulka in laysku kireeyo qayb ka mid a ah, in ruuxii la siiyo qaybta kalena ku beer la yidhaha sidaa laysugu kireeyo mucaamalada jirtay taasay ahayd mucaamalo kale mabaysan aqooninba saasuu le man ayb riwaayo kale wuxuu leeyahay faama aldahabu waalwariqu falam yakun yowmaidin dahab iyo fido in dhulka lagu kala kiraysto maalinkaa maba jirinba lama aqoonin waktiga isaga waa wax dib ka yimid macnaha wailaa horaan dhulkaa laisku kirayn jiray falidaalika sidaa daraaddeed buui falidaalika sidaa daraaddeed yuusajara reebay nebigu canhu xaggiisa reebay maxaa loo reebay waxaa loo reebay cilladaa la sheegayo hadda wixii in laysla faa'iidana la geray in laysla khasaarana la garay laakiin labadoodii midna inuu khasaaro midna faa-iido sax maaha waa ciladii loo diiday mudaarabada markaan soo marayna soo garanaysaa mudaarabada markaan soo marina waxaa nidhi midkood inuu wax cayiman shardiyaysto oo yidhaahdo aniga waxaan rabaa xoolaha ku shaqee ku ganacso rog rog laakiin aniga mar walba waxaan rabaa waxaas go-aan oo sidaas waxaa dhici kartaba xoolihii inay untaa keliya soo saaraan ninkii shaqaynaye kale waa khasaaray marka kale waa faaiday sooma waxaa dhici karaysa xoolihii inay intaa wax aad uga badan soo saaraan labadii dhinac marka kafaddu isuma miisaano ama kanay ku seexan ama kanay ku seexan soma hareecaduna maxay rabtaa hareecadu waxoodu waa cadaalad soma yani dadkii waa wada shaqaysanayaan alkharaaj midna waa isla galeen waxaa la rabaa hadduu dhib yimaadana inay wadaagaan hadday dheefta jawaabana inay wadaagaan laakiin mid inuu banaanka ku dhaco kalena uu dhergo maya taasladida falidaalika sidaas daraaddeed buu zajara reebay nebigu sal lay slam canhu xaggiisa mucaamalada noocaas faama shayun shay faamaa shay-un shayse macluumun oo la yaqaano madmuunun oo la damaanay falaa ba'sa bihi wax dhiba male rawahu muslim baa wariy haddiise lagu kala kiraysto dhulka shay la yaqaano oo haddana madmuun ah la damaanay markaa dhib male buleey shayga macluumka madmuunka muxuu noqon karaya maalan wuxuu noqon karayaa in lacag lagu kala kiraysto sooma war aniga lacag baan kaaga kiraystay ama wax ka hel ama ka waa waa madmuun waxaygiibaan rabaa oo adigii jirtaa taas waxay noqon karaysaa maalan in la yidhaahdo dhulka wixii ka soo go-a qayb ka mid ah midhaha ka soo go-a markaad ka shaqayso adiguna waxaad leedahay nisbada baasantiga ana intaasan leh waa wax la yaqaano macluuma waay oo midkoodna uusan muxuu ahaay ayna xays iyo dulmi ku ahayn waxay noqon karaysaa maalan inaad tidhaahdo raashiin kale ma aha dhulka waxaa ka soo go-aya inaad tidhaahdo ma ahee beertaa ii beer anaa iskale dhulka ka shaqe muxuu ahaaye ama adigu bixi abuurka ama isagu ha bixiyo beerti ka shaqey beertu markay go'do ama wakti ka horeeya ama wakti uun waxaad igu leedahay aniga konton kiilaad igu leedahay ama iyada ha ka timaado ama mid ii taalla aan kaa siiyo ama suuqa aan kaaga soo iibiyo beertaasi hawsheedu markay dhammaatoy go'do ama waxa laga helay ama yaan laga helin aniga waxaad igu leedahay konton kiilo ama muxuu ahay toban kiilo ama tiradaa go-an raashiinaad ugu leedahay raashin noocaasaan tusana waa lacagtii o kale markaa soo maa waa lacagta wax macluum ah oo madmuunoo la yaqaano wa waxa la diidan sharcan waxa weyaan waa in dhulka laf ahaantiisa laisku kireeyo oo la yidhahdo qaybtaa kira yani waxawy beyro ama qaybtaa ii beer haadaa huwa almamnuuc inta kale ama lacag ha lagu kala kiraysto ama raashin ha lagu kala kiraysto wahaakada mamnuuc yani dhiba male walow khilaaf badan uu ku jiro macna in dhulka lagu kiran karo dahab iyo fiddo lagu kiran karo ayaa waxay ku tageen jumhuurtu ku tageen abu xaniifa maalig iyo shaafici iyo axmed intuba ibnu mundir ibn bataalna waxay soo guurinayaan inay ijmacda waa markii lacag lagu kala kiraysanaya ijmac ma jiro taawuus iyo ibn xasmi yaa khilaafsan laakiin jumhuurta dhe jumhuurtaa qabta xadiis sariixa oo ku cad in lacag lagu kala kiraysan karana waxaaba soo saaray abu daawuud iyo nasaa-i xadiidku wuxuu faa dhulka inaan isaga la fahantiisa laisku kirin karin saan sheegnay sidaasayna fuqahaul amsaar iyo culimmadu ay qabaan sababta loo diidayna waa jahaalada iyo qararka lanna cuquudda shareecada hadduu qaalib ay u tahay jahaala walgharar yani caaqibadooda aan la garanaynin markaasi nooc muqaamaraa baa ku jirta cilalka waxay ka mid tahay naha can bayci lharar kumayna soo mar naha can bayci lharar buyuuc lharar bay ka mid tahay mar haddaan la garanaynin waxaan wuxuu ku dambayn doono beecaas waa beec qarar ayib marka ciladaas daraaddeed baa loo diiday haddii shay macluuma lagu kireeyo ama raashiin ha noqdo ama lacag ha noqdee inay bannaan tahayna wuu kutusayaa hadalkaasi ninka la yidhahdo raafic ibnu khadiij ayib hadalkaasi marka ma hadal isagu ijtihaad ahaan uu u yidhiba mise nas buu u hayaa labadaba waa suuroobi karta xaafidku wuxuu yidhi ibni xajar xadiidkan raafic markuu keeno wuxuu yidhi wafiihi xadiidka waxaa ku sugan bayaanu bayaanun caddayn limaa shay la caddaynayo ujmila la duuduubay fi lmuttafaqi calayhi xadiidkii laysku waafaqsanaa bukhaariyo muslim ay isku waafaqeen soo saaridiisa wixii lagu duuduubay ee lagu ururiyey caddayntiisa xadiidkan ku sugan oo muxuu yahay oo min ilaaqi nahyi ah waxa lagu duuduubay waxa weeye min ilaaqi nahyi reebidda la ilaaqay ah can kiraa'i lardi dhulka la kiraynaya la reebay meeshaas wuxuu ka wada xaafidku axaadiistu iswaafajinaya macnaheeda saxiixu lbukhaari wa muslim waxaa ku sugnaaday inuu nebigu reebay can kiraa'i lardi dhulka kirayntiisa dhulka kirayntiisa nebigu waa reebay hadalkaas hadal duudmudan maa dhulka kirayntiisa wuu reebay ma wuxuu ka wadaa dhulka marka laysku kiraynayo ma wuxuu ka wadaa dhulka marka lacag lagu kiraynayo ma wuxuu ka wadaa dhulka marka yani raashiin kale iyo shay macluum oo kale lagu kiraynayo soo mujmal ma yaa caddeeyey oo tafsiiliyey oo midka mamnuuca ah iyo midka la ogol yahay yaa kala saarsaaroo caddeeyey xadiidkan raafic baa kala caddeeyey saasmaa nooc iswaafajin ah oo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xadiidka dhahaya nebigu wuxuu reebay dhulka kirayntiisu waa duuduuban yahay ma faahfaahsana laakiin waxaa faahfaahiyey duuduubka halkaa ku yimid xadiidka raafici baa faahfaahiyey oo muxuu ka dhigay lacag haddii lagu kala karaysanaya dhib male shay kaloo macluum ah oo madmuun ah haddii lagu kala karaysanaya dhib male suurada mamnuuca ah ee nebigu reebay ee xadiiskaas lagu koobayo waxa weeye waa suurada ah dhulka laf ahaantiisa in laisku kirayo ijmaalkaasi bayaankiisiiba xadiikan ku yimid marka wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan dhexdiisa bayaanun cadayn limaa shay la cadaynayo ujmila la duuduubay fi lmuttafaqi calayhi xadiidkii bukhaari muslim ay isku waafaqsaneen soo saaridiisa xadiidkaa dhexdiisa wixii lagu duuduubay caddayntiisii baa kan ku sugan oo waxa lagu duuduubay muxuu ahaa xadiiskaa hore min ilaaqi nahyi ah waa nahyiga yani waxa weye tuuridiisa ah can kiraa'i alardi can ilaaqi yani nahyidhe nahyiga oo la duubo can kiraa'i lardi dhulka kirayntiisa reebidda la reebay oo la ilaaqo oo la kala qaadqaadin sidaa inaan loo kala qaadqaadino la yidhaahdo dhulka kiradiisa nebigu waa reebay xadiiska saa ku yimid ijmaalkaa cadayntiisu xadiidkan ku yimid oo xadiiskana kala dhigdhigay sidaas waxaa an saabit bni daxaakin radi allahu canhu ana rasuulalahi sal lay slam rasuulku nahaa wuxuu reebay can ilmusaaracati isla beerashada wa amara wuxuu amray bilmu'aajarati isla kiraysiga in la kala kiraysto rawahu muslim baa wariyey aydan ku noqone xadiidkana waxa weye musaaracadii buu reebay soo nahyi caama ma ayu musaaraca waa tee waa caamka waa mujmal waa mujmal axaadiis kala cadaysa marka musaaraco oo dhulka qeyb ka mida ah lagu heshiiyo in laysla beerto adiguna qeybtaa beero adna qaybtaa beero taa wey midda la diiday amaa wixii ka soo baxa adiguna intaasaa leedahay nisbada ana nisbadaasaa leedahay way banaan tahay lanna waa mucaamaladii nebigu khaybar qoladii khaybar ula mucaamalad way bannaan tahay lacag in lagu kala kiraysto way banaan tahay in raashiin kaleeto iyo manfaco kale lagu kala kiraysto way banaan tahay suurada mamnuuca ah waa suurada dhulka lafahaantiisii in laysku kireeya ciladana waa taxdiiswa amara wuxuu amray bilmu'aajarati kiraynta Ah, dhulka in la kireeyo oo mu'aajiradaas maxaa laga wadaa marka in ama lacag lagu ijaaro ama wax kale lagu ijaaro ama manaafiiq kale lagu ijaaro oo la yidhaahdo dhulkii waan kaa ijaray adigu beero taas ayuu nebigu ogolaaday musaaracadata isla beerashada uu diiday isla beerashaduna waa taa khaaska suurada khaaska ah ayuu nahyigu khaas ku noqonaya wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ixtajama wuu istoobay rasuul sal lay aslam intaa wuxuu kaga soo baxay laba baab buu ahaaye baab lmusaaqaa baab almusaaqaa baabkii muxuu ahaa isla beerashada wuxuu ka gelayaa meeshan ijaaradii buu ka gelaya alijaara oo inaad shaygii muxuu ahaaye kiraysato ama shaqaalaysato can ibni cabaasin radi alla canhu qaala wuxu uhi ixtajama wuu istoobay rasuulu sal lay slam rasuulku wuu istoobay wa acطaa wuxuuna siiyey alladii ninkii xajamahu toobay ajrahu ujuuradiisii buu siiyey wixii uu kula heshiiyey ayuu nebigu siiyey sal lay slam walow kaana hadduu ahaan lahaa ujuurada toobinlaha midka wax tooba ujuuradiisu hadday ahaan lahayd xaraaman shay xaaraama hadday ahaan lahayd lam yucطihi nebigu ma siiyeen yani taasi waa fiqiga ibn cabaas wa fiqiga ibn cabaas baa xadiiska wuxuu u deliishanayaa nebigu nin baa toobay markuu toobayna ujuuradiisiibuu siiyey toodinaha dadka tooba ujeedadiisu hadday xaaraam tahayna nebigu ma siiya ninkaasi wuxuu ahaa nin la yidhahdo abu ayba abu ayba sida xadiidka anas ku cad oo bukhaari iyo axmed ay soo saareen wuxuu leeyahay ixtajama annabiyu sal ly aslam xajamahu abu ayba ninkaasaa nebiga toobay wa actaahu saacayni min tacaam laba suus oo cunto a ah buu nabigu siiyey markuu tooday ayb wa kallama mawaaliyahu an yukhafifuu canhu min dariibatihi waxaa kaloo uu nebigu kala hadlay qoladii sayidiyadiisa ahaa ilan adoon buu ahaay wuxuu kala hadlay inay ka fududeeyaan wixii uu bixin jiray oo markuu soo shaqeeyo wuxuu bixiyo ayaa dariibada laga wadaa kharaajkii uu bixin jirayna ka fududeeya bu nabig sal l waxan bil walba aad ka qaadaysaan ka yareeya wax yar ka dhiga taana nebigu waa kala hadlay sal sayidyadiisii uga shafeecay maana ayib ujuuradiisana waa siiyey xadiikaasi isagana waxa soo saaray buhaari axmed waa sugaya mana ayib waad ijaaratay ruux waa shaqalaysatay hawl baad u dirsatay manaafacaad buu kuu qabanaya manaafacaadkaasu muqaabil bay leeyihi waxaad kulimisiisaad siinaysa marka waa kasab xalaalay u deliishadeen nebigaa sameeyey ninkii toobayna siiyey bal inta aan ku ekaanina xataa u shafeecay oo kala hadlay sayidadiisxadiikan ku xigaa khilaafsan marka wa can raafic ibni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi kasbu lxajaani toobaha dadka tooba kasabkiisu khabiifun waa mid xun sharu lmakaasibna riwaaya kuso arortay wax la kasbadoo la shaqaysto waxaa ugu shar badan kasbu alxajaam ninka dadka toona kasadkiisa xadiikaana axaadii kalea jirto u markaati kacaysa ah, xadii kale u markaati kacaysa jirta waxaa ka mid ah xadiiu maxayisata bni mascuud anahu kana lahu ghulaamun xajaamu fazajarahu nabiyu sal lay slam can kasbihi adoon wuxuu lahaan jiray dadka tooba oo toobiddaa dadka uu toobayana ku shaqaysto wax ku hela markaasaa nabigu sal lay slam muxayiso wuxuu ku yidhi waxaa ninkaas adoonkaagu uu soo shaqeeyo toobinka uu ka keeno ha qaadanin kasabkiisa ha qaadanin bu markaasa wuxuu yidhi alaa ucimuhu aytaaman lii rasuulka ilaahay haddaad aniga ii diiday agoon baan leeyahay agoonta maan siiya marka dad agoonoo baahan baa jira kuwa ma siiya markaasaa nebigu wuxu yhi sal sl la maya xataa agoonta baahana siin markaasaa waxaa nigu yidhi alaa afalaa atasadaqu bihi marka maan sadaqaysta adoonkii sooba shaqeeyo intaan ka qaado maan sadaqaysta marka oon dad un markaasaa nabigu wuxu yhi sal ly slam la maya sadaqana ha gelin ha sadaqayn ayb markuu warkii ku badiyo ku celceliyey su-aashii farakasa lahu an yuclifahu aw yaclifahu naadixahu kadib nebigu wuxuu u ogolaaday markuu su-aashii dhowr goor ku celceliyeybu wuxuu u ogolaaday ratigaaga kuu dhaamiya kaa caraf uga dhig baa leeyahay yani xoolahaaga xoolahaaga calaf uga dhigo doog ugu iibi ama daaq ugu iibi halkaa geli baa leeyi laakiin bini aadam ha siinin axmed baa wariya xadiikaas waana xadii saxiixa lafdi kaleo axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen baa wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam waxaad calfisaa neefka kuu dhaamiye biyaha kuusoo soo dhaamiya ama addoonkaaga qoodi buu nebigu uri sal lay slam yacni dad xor a ah, masaakiin ama agoon midna ha haddaad ka maarmi ama addoon sii ama ma ahe xoolahaaga sii laakiin si kale ha u isticmaaleen halkaasuu nabigu ka istaagay salawatu rabbi waslamu aleh marka axaadiistaasina waxay leedahay oo tilmaamaysaa toobinka kasabka laga helaayo inuu xaaraam yahay bay tilmaamaysa meeshaasay marka culimadu isku waafaqeen iyo waxaan dhihi lahay culimadu isku khilaafeeno axaadiisna waa diidan tahay kuwana waa ogol yihiine xaggee wax la maryaaba marka laisku khilaafay jumhuurtu waxay qabaan waa say culimadu u badan yihiin badankood waxay qabaan xajaamada ama toodinka kasabkiisu wixii laga helaayey waa shaqo laga fiican yahay axaadiistan ku tilmaamaysa khubsiga iyo xumaanta ku tilmaamaysana waxay tilmaamaysaa inay tahay shaqo karaahiyaa leanna shaqooyinka hoos-hoosay ka mid tahay marka shaqo karaahiyaa oo laga fiican yahay inay tahay bay axaadiistaasay tilmaamaysa ficilka nebiguna wuxuu tilmaamayaa inayna xaaraam baxti ahayn xaaraam go-an inaysan ahayn ayay tilmaamaysaayo iska bannaan tahay xadiista kalena waxay tilmaamaysaa in laga fiican yahay saasay isku waafajiyeen oo nahyigaa waxay ku xambaareen calaa karaahati tanziih ah, waa uun karaahiyay dheheen laakiin way bannaan tahay saasay isku waafajiyeen alimaam axmed fi riwaaya iyo culimo kale waxay leeyihiin war ma ahee nebiga reebiddiisu meel adag buu gaadhsiiyey oo ama addoon sii ama neef xoolaa sii sidaasi ha la yidhaahdo nebigu sal lay wasalam ninkan toobay hadduu siiyey sac hadduu siiyey macnaheeda cun muusan dhihin xadiistan kalena maxay tidhi wixii aad qaadato ama xoolahaaga sii ama addoon sii sooma halkaasaa la mariyey marka ha qaato laakiin qaadashadeeda yuusan cunin miskiinna yuusan siinin agoonna yuusan siinin ilmihiisana yuusan xagee u marinaya hadduu xoolo leeya xoolihiisaa siiy hadduusan lahayn addoommaha siiy beshaha nabigu ku taliyay hala mariyo laakiin si kale yaaloo sidaana culimada qaar ka mid a ah maray saas man ayb laakiin jumhuurtooda badankood siday qaba waa taa horaan sheegnayo cillada ku jirta waxay leeyiin shaqadaa waxay tahay yani waa shaqooyinka hoos hoose oo de waxa laga ruuxani wax ka raadinaya waa dhiig soma waa dhiig walow nooc mudaawaadoo isdaaweyn ay tahay oo nebiga sal ly slm xadiidkiisa uu ku sheegay waxyaalaha daawada laga raadiya ay ka mid tahay toobinku ka mid ah. oo toobinku saddex buu ku jiraa bu nabig sal lay slm yani waxa wey sharbatu casri iyo muxuu ahaay sharbatu mixjam yani kabo malab ah iyo toobinka iyo dabka dabkana waan reebayaa bu nabig sal lay slm marka yani waa waxyaalaha laisku daaweeyuu ka mid yahay oo nabiguna isticmaalay isagana waa la toobay salawatu rabbi waslamu caleyh haddana maca dalika kasarkiisu waa ka gedisay kasarkiisu waa ka gedisay khilaafkaasaa marka ku jira axaadiistaasi ayaana keentay oo daahirkeedu iskhilaafsan yahay sidaasayna jumhuurtu isu waafajinaysa oo waxay leeyihiin yani karaahatu tanziih baa nahyiga lagu xambaaraya ficilka nebigana inay bannaan tahay laga si fiican yahay sidaasbay ku daayeen an abi hurraa radi alahu canhu an abi huraraa radi alahu canhu qala wuxu yhi qala rasul lah sal lay aslam rasulku wuxuu yihi qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla alaaatun saddex saddex ruux ana aniga ayaa khasmuhum midka ku doodaya ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada saddex ruux maalinta qiyaamada aniga haysta waay khasmiga waxaa la yidhahdaa waa ruuxa maxkamadda kula taagan oo ku haysta oo kugu dhegan oo dooda kugu oogahaya saddex ruux maalinta qiyaamada anigaa ku doodo oo ku doodaya cid kale inay timaado ay maxkamad la fusho uma baahan ana haysta kuwaas ka koobaadi rajulu nin wey oo acqaa siiyey bii aniga sababtay ku siiyey muxuu siiyey mafcuulkii baa go-an acqaa siiyey yemiinahu dhaartiisa bii aniga sababtay ku siiyey aniga intay ugu dhaartay buu sidaa dadka qowl ku siiyey ballan ku siiyey uma kadibna hadara ballantii jabiyey ballantii ka baxay wuu dhaartay ballan buu dadka la galay ilaahay magaciisuu ku galay kadibna ballantiibuu dadka uga baxay cahdigii iyo ballantiibuu ku jabiyey ilaahay magaciisana waa ugu dhaartayo in lagu kalsoonaado oo la aamino dhaartaa magaca ilaahay uu ku maray baa keentay marka allah baa lagugu aaminay magac ilaahay baadna dadka ku sirtood ku khayaantood ku ballanjabisay ood dhib ugu geysatay allihii aad magaciisa dadka ku sirtay oo aad ku dulmiday oo dhibka ugu geysatay isagaa ku haysta marka soma yani waxyaalaha culimmadu yidhaahdaan muxuu ahaayey nabiyullaahi aadam calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam markii ibliis uu waswaasinayay markii hore waxay dhahaan aadam waa ka dhegaysan waayey ibliis warka wargeedkan cun boqortooyo aan dhammaanaynin iyo dhimasho la-aan baa gaadhiyo geedkan cun aadam warkii waa geli waaye markii dambe wuxuu kaga dhaadhiciy wuu u dhaartay ah, naasix baan kuu ahay buu ugu dhaartay mar haddii aadam loo dhaartay wuxuu is yidhi magac ilaahi malaha makhluuq ilaahay abuurtay magaciisa been ugu dhaaranmahayo run buu sheegahaya soma marka magaca ilaahay inaad dadka wax ku yeesho iyo isagoo ku dhaaratay wax sahlan ma aha isagaa marka ku qabsan doona ka koobaad kaas wa warajulun way ka labaad oo baaca iibiyey xuran ruux xor a iibiyey oo fa akala cunay amanahu lacagtiisii cunay ruux xor ah ayuu intuu qabsaday oo suuqa geysto soo gatay oo ay lacagtiisa cunay say ku suuroobi kartaa layidhi culimada qaarkood waxay way suuroobi jaahiliyadii islaamka ka hor waxaa dhici jirtay ruuxu markuu daynoobo oo daynta iska bixin waayo ninkii daynta lahaabaa kaxaysanayo wuu adoonsanahayaa suuquu geysanaya waaba iibsanhayaa ile dayntu iska bixin waayo mar marka qaarkood waxaa dhacaysa addoon buu ahaa wuu xoreeyey markuu xoreeyey kadib buu xorayntiisii qariyey markaasuu addoonnimo uu iibsaday haddana waa xor uu gatay waay ilaa waktigaa isaga ah ruux xor oo isagoo xor ah suuqa la geystaaye ma jirin suurooyin noocaasoo kale culimo bixinaya ayib haddoo kale laakiin way dhacdaa sooma way dhacdaa carruur baa la dafaa dad baa la qaataa suuqyadaa la geystaa caalamiga oo lasoo gataa sooma jirto suuro waxaasoo dhan ka dhowaa jira soomaaliya haddaan ku jirna oo caadi baynoo ahayd gabdhaha iyo dumarka marka la soo doono soo lama gadan jirin ya waa la gadan jiray yaradkal iyo waxa la sheegayaay waa gabadhii iyo haweentii oo la iibsaday waay sidaas daraaddeed beec iyo mubaayaco iyo heshiis iyo meeqaad isiinaysaa iyo qori iyo geel iyo maxaa raacsan faras waa gorgortan soma wax la yidhaahdo ma aha takrimo maaha war ninkani wixii qaraabo xidhiilin iyo maamuus iyo wuxuu soo gartay meesheeda maaha laakiin waxa weye waa shuruud iyo cuquud la kala gelayo waa bal dumarka qaarkood waxaa dhacaysa inta la soo fadhiisto lagu tartamo oo ay ka dhacdo fallisaad ka dhacdo maa mid banaanka la biraya soma ninkii xoolo badan baa qaadaya markaas muddo meel buu gaadhi soma hadhow markii ilan gabadha waa la gatayey hadhow hadday ka dhimato waxaa imaanaysa ninkii gabadha laga iibsaday ama haweenta laga gatay wuxuu leeyahay ama bedelkeedii halay siiyo ama xoolihii toban sano ka hor aan bixiyey ayaan u fadhiya soma ninka haddaan gabadh loo helin waa in xoolihii laga hadlo markaa soo saas waxbaa ku dardaraya saas marka khaطcan waa nooc iibsi ah wixii laga helayna waa xaaraam sidaa wixii kusoo gala ruuxa waa xaaraam takrimo iyo iibkaana waa kala gedsanya takrimadu waxa weeye ruuxani gabadhii waa guursaday waa loo guuriyey waa la siiyey waa lagu maamuusay wixii qaraabo xidhiidhinaya isaga uu soo garto oo dadka ehelkiisa uu ku qaraabo xidhiidhsanayo oo xor uu u yahay masaladaas takrimalaya dhib male waxaa ka gedisan masaladu hadday shuruu tahay iyo xoolo la kala gadanayo gabadhiina ayna khiyaarba lahayn marka man baaca xuran faakala amanahu saddexdaa ilahay maalinta qiyaamada qasan doona kamid warajulu weeye ninka saddexaadi oo istajara ijaartay ajiiran ruux la ijaarto ruux buu shaqaalaystay fastanfaa markaasuu ka oobsaday minhu xaggiisa wixiisiibuu ka oobsadoo ka dhamaystay dantiisiibuu ka dhamaystay shaqadiibuu u qabtay wuxuu rabaybuu ka dhamaystay walam yucطihi mana uusan siinin ajrahu ujuuradiisiina muusan siinin gurigan ii dhis baa tiri alaabtan ii qaad ii xamaal baa tiri hawshan ii qabaa tiri musqushan ii qod baa tiri hawshiibuu kuu qabtay markuu kuu qabtay kadibna waaba diiday inaad siiso oo xoogaagiisii dhididka ahaa waad inkirtay xoog baad u sheegatay cid kale uma baahad marka alla xagga kugu suwahay saddexdaas ruux allah tabaaraka wa tacala baa maalinta qiyaamada ku doodi doona isaga khasmi ku ah muslim baa xadiidka warraa muslim baa weriy sidaasuu yidhi xaafid xadiidka in muslim loo tiiriyaayey waa ismoodsiis ama waa sabqu qalam xadiidka muslim ma warinin sabqu qalamka ama ismoodsiiskaasi ama xaafidku ka dhacay ibnu xajar ama nusaakda kitaabka nasqinaysa guurinaysa buu ka dhacay labaduba waa suuroobi kartaa xadiidka marka muslim ma warinine waxaa wariyey bukhaari iyo ibni maaja baa wariyey iyo taxaawi fi mushkil aathaar ibnu jaaruud bayhaqi abu yacla fi musnadihi xadiiku sidaa weye saas daraadeed in muslim loo tiiriyo sax maa xadiidka cidlaa ku jirta sanadkiisa walo bukhaari haba wariye saas daraadeed ba sheekh albani caley raxmatullah fi irwa alhaliil wuxuu leeyahay xasanun aw qariibun minhu saas man ama waa xasan ama waa ku dhow yahay baa ku jirsan waxaa yeeley wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahda yaxya bnu sulaym aaa'ifi ninkaasu saduuq sayiulxifdiga ama ah, wiirasho ayuu ku wareegay ayb axmed ibn khusaymi ibn xibbaan waxay soo saareen xadiidka isagoo wadata ziyaado oo alaaatun ana khasmuhum markuu yidhi waxa ay ku dareen waman kuntu khasmahu khasamtuhu ruuxaan maalinkaa aakhare anigu ku doodana maalinta qiyaamada waan ka gerheli waay soma ruux ilaahay qabsaday oo uu isagu khasmi ku noqday miyaad adigu sugaysaa inuu gar ma garhelayo marnaba ma garhelayo shaki male aas man marka waa halis dadkaas ilahay baa u doodaya tabaaraka wa waxaa laga wadaa marka dadka haddaad shaqaalaysato oo shaqadii ay kuu qabtaan ujuuradoodiiiyo waxoogaagoodii dhididka ahaa ha inkirin hana u diidin hana ka degdegin sideed iyadoo waafi oo dhammaystiran sii haddaad sii weydo maalin kale sugi marka xadiisku macnuhu faaideynaya iyo ujeeddada saa tahdiidka iyo waciidkaas ayaa loo keenay وan iبn cabaasin radi alahu canhuma ana rasuul lahi sal lay aslam qaala wuxuu yihi ina axaqa maa shayka ugu xaqnimo badan oo akhadtum aad qaadataan calayhi korkiisa ajran aada ujuuro ku qaadataan kitaabullahi kitaabka ilaahi waay wax ujuuro aad ku qaadataan waxa ugu xaqnimo badan oo ugu mudnaan badan kitaabka alla tabaaraka watacaala ahrajahu waxaa wariya albuhaariyu buhaari baa wariya xadiikani qisuu leeyahay qisadiisuna waxa weye koox saxaabada nebiga ka mida ah sal lay wasalam ayaa waxay soo mareen meel ceel ah meel laga cabo biyo ah oo fiihi labiicun aw saliim nin la qaniinay oo halaq qaniinay ayaa marka meesha jooga fa carada lahum rajulu min ahli ilmaa dadkii meesha deganaa nin ka mida ah marka kooxdii saxaabada ahayd wuxuu usoo bandhigay intuu u yimid ayuu wuxuu ku yidhi hal fiikum min raaqin war nin tufaa ma idinku jira nin wax tufa oo dadka la qaniino ku tufa jahiliyadii carabta waxaa jiri jiray siday axaadiistu tilmaamayso qoysas caan ku ahaa tuhmada xataa islaamka ka hor qoysas tuhmada caan ku ahbaa jira halaqa qaarkii qoysas baa loo geyn jiray ku tufi jiray waxbay ku akriyayaan waa ku tufayaan waxyaala ay ku tufayaan waxyaala uun ay soo gaadheen kolley nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo ay ka soo gaadheenba oo waxyaalo kaleeto oo muxuu ahay ay tijaabiyeenba adigu waxay tufaan baa jiri jiro halaka ku tufaan ninkanoo la qaniiniyo marka saxaabadu soo duldegeen markaasaa waxay dhahdeen war nin tufamaynu ku jiraa hal fiikum min raaqin saas macana qoysas marka khaas ku abaa ah jiri jira ayib soomaalidaan ka maqli jira maa adri dadka qaarkooda waxaa jira hagaralaha oo kaleeto iyo dabqallaaca markii qareeno cabuufta mariya oo bas xanuunka markaa dayna dadka qaarkooda ku tufaa jira marka maa qaalada soomaali waxay tufto laakiin waa jiri jireen dad muxuu ahaaye waktigii nebigiiy sal lay aslam si gooniya cudurrada qaarkood ka tufa waa jiri jireen isha qaar ka tufaa jiri jiray jinka qaar ka tufaa jiri jiray wahaakada takhasusaad baa jiray takhasusaadkaasi waa jiri jireen waktigii nebiga salawatulai wasalam saxabada qaarkood waa jireen markaasa waxay yidhi hal fiikum min raaqin war nin tufa maydinku jiraa bay dhehen maxaa yeelay ina fi lmaai rajulan labiiqan aw saliiman war biyaha meesha ceelka waxaa jooga nin la qaniinay ituftaayay laydinku jirtaanfantalaqa rajulu minhum nin iyaga ka midaa tegey marka fa qara'a bifaatixati alkitaabi calaa shaa'in meeshii buu tegey wuxuu ku akriyey faatixada laakiin bilaash muusan ugu akriyine shardi wuxuu kula galay waxoogaa xayn inay siinayaan xayn ari ah maxaad loo ogosheen waxoogaa ari idin siinayna wuu gu soo tufay fabara'a uu bogsooday warkiiba waa ka kacay xayntiisii arigiibuu soo kaxaystay fa jaaa bishaai arigiibuu la yimid isagoo arigii wadabuu saaxiibadii u keenay saxiibadii markuu u yimid fakarihuu daalika way kahdeen marka arrintii waa dhibsadeen waxayna ku yidhaahdeen akhadta calaa kitaab illaahi ajran kitaabkii ilaahay oo dad ku daaweysay baad ujiiro iyo xoolo ku qaadato sooma kula wadaagi mayna aday khaas kugu tahay bay dhehen xataa qadimu lmadiinata ilaa magaalada madiine ay ka yimaadeen xoolihii iyagoo wada diidayna inay isticmaalaan bay nebiga u yimaadeen sal lay slam markaasaa waxay yidhahdeen ya rasuul allah akhada cala kitaab illaahi ajran ninkani kitaabka ilahay buu xoola ku qaatay way dacweynayaan markaasaa nebigu wuxu yiri sal lay asalam ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab allah waxaad ujuuro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilahay war ninkan waxoogaaga la qaybsanaya xogaaga hawbayla qaybsado marka sidiibay ku qaybsada xadiikaasi marka bukhaari baa soo saaray xadiis la midaa jiro bukhaariyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi saciidin khudri oo isagana nin gaal ah oo reer ugaaskooda baa la qaniinay reeray soo martiyeeno markay martiyeen bayna marti geliya way ka seexdeen marka gaalay ahayn ilaahay xikmadiisa adugu garanaysid habeenkii unbaa ugaaskoodii loo soo diray halaq dhag waaba qaniinayba hadday warwareegeenoo wax tufa u raadiyeen waa daawamiu ahayd war qoladan martida ahayna soo dulbaseen xalay ka fiican bal nin tufaa anuu raadinay dheh ah. saxaabadii yimaade waxay yidhahdeen war nimayo nin odaygii baana laga qarine nin tufa ma idinku jira abu saciidna wuxuu hi haa laakiin walla inaanaan idinku tufayna buuri ilaa wax ogolaataan maxaa naga seexateen maxaa gosha xoogaa xayn ariyo soddon dhowr iyo soddon baa loo ogolaaday waay hay buuri nabadiya ugu soo tufay markuu ugu soo tufay bay xayntii arigaa soo siiya way soo kaxaysa nabigay u yimaadeen sal lay wasalam sidoo kaleu nebigu ku yiri sal lay wasalam qaybtan dambe hadalka nebiga kuma jirta laakiin nebigu wuxuu yiri sal lay wasalam anigana qayb iga siiya anigana xadiiska abu saciid alkhudri waa muttafaq kan ibni cabaasna muslim baa wariyey labada xadiisna waxay isku waafaqsan yihiin qur-aanka haddii dadka lagu tufo oo loogu tufo ka daawo ahaan in ujuuro lagu qaadan karo waana laysla ogol yahay intaa khilaaf kama jiro waa goorma waa markii daawo ahaan dadka loogu tufo nas bay leedahay waana ijmaac khilaaf kuma jiro markaas wuxuu marka xadiidka hadda u keenay inuu ku yidhaahdo acmaasha ujuurada lagu qaadan karo iyo munaafacaadka wax lagu kala qaadan karo waxaa ka mid a ah in qur-aanka laysku daaweeyo waxaa kaloo laga faaidaysan ruuxa aad ujuurada ka qaadanaysoed qur-aanka ku tufayso gaalna waa noqon karaa muslimna waa noqon karaa haddaad gaal qur-aan saarto xoogaagaa ka qaado ah, oo ma dhici kartaa in gaal ilaahay qur-aan ku daaweeyo waa dhici kartaa qur-aanka marka daawo ahaan loo isticmaalayo marka kale waa ka duwanya daawo caadi wey marka soma gaal baa lagu tufi muslim baa lagu tufi kulli waa ku daawo dawoba kaaba watigii nabig saxaabadu ay gaalka ku tufan kuna daawoobay sooma marka waa masl mashruuca masle mashruuca ayib waxaa xadiidkan ay culamada qaarkood u deliishadeen qur-aanka bariddiisa ayadana inuu jiro lagu qaadan karo cumuumkayna u deliishadeeno ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabu ullah lama kala qaadin daawo iyo tacliim saas daraaddeed baridana waa lagu qaadan karaayo macalimiintu way qaadan karaan bay yidhaahdeen taasi axaadiis kalaa ku soo aroortayo masaladaa meel adag kala dhacday waxaa ka mid a ah xadiidka cabdiraxmaan ibni shibli oo marfuuca ah, oo nebigu sal lay wasalam qur-aanka akhriya iqra'u lqur'aana laa taqluu fiihi walaa tajfu canhu walaa ta'kuluu bihi walaa tastakfiru qur-aanka akhriya hana ku xadgudbina hana ka gaabinina hana wax ku cunina badsina ha ku raadinina waxaa ku cunina xoolo badsina ha ku raadinina ayib xadiikaasi axmed baa wari waana saxiix xadiikan hore ubay ibni kacab baa ka mid wuxuu yidhi ubayi callamtu rajulan alqur'aana nin baan qur-aanka baray yidhi faahdaa ilaya qawsan markaasuu qaanso iisoo hadiyeeyey fadakartu dalika linabi sal lay sl markaasaa nebiga u sheegay nebi allow nin baan qur-aanka barayoo qaanso hadiyada ii keenay ka waran markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay aslam in akhadtaha akhadta qawsan min naar haddaad qaadato qaansa naaraad qaadatay buu ku yidhi faradadtuha buui warkaasaa iska celiyey buui wadama naar baa la qaadan karaa warnihu naartaada iga ceshaa idhi waa lama ibn maajah baa soo saaray waana xadiis saxiix ligayriha kadalika abu daawuud ibn maajah baa wariyey min xadiidi cubaadata bnu saamit sidaasoo kale mid la mid a ah oo nebigu uu reebayay sal alay slam qur-aanka baridiisa in wax lagu kala qaato tacliintiisa masaladu marka nusuustaa khaaska ana way leedahay culimada qaarna waxay u deliishadeen xadiidkan caamka ah waana masala khilaafiye w masala khilaafiye fuqahadu saddex ra'yi bay isugu khilaafsay ra'yi wuxuu leeyahay aslanba ma banaana sinaba qur-aan baridiisa caruur bardad dad waaweyn bar ha caynowdo kifaaya ha ahaato waxba kuma qaadan karto axaadiis sanadda aan sheegayna cudsadeen waana ra'yiga uu rajaxaya sheikh albani caleyh raxmatullah ayib waana loogu horreeyey imaam axmed fi riwaaya iyo keyrkood baa ugu horreeyey ayib culimada badankood waxay qabaan waa bannaan tahay axaadiistan reebaysana jawaabo kala gedisan bay ka bixiyeen ra'yi dhexdhexaadaa jira oo ra'yiga dhexdhexaadka wuxuu leeyahay way bannaan tahay cinda alxaaja walaa yajuuzu cinda cadami alxaaja wax baahi oo macalinka u geynaysa hadday jirtana oo dakhli kale iyo meel kale oo noloshiisa ka masruufo uusan haysanin dakhli kaleetoo ku filan hadduusan haysaninna macallinkii xaaj ahaan waa u bannaan tahay inuu qaato haddii wax kale uu ku kaaftoomo uu heli karana uma bannaana qur-aanka baridiisa inuu wax ku qaato sidaasi waa riwaaya can imaam axmed waana ra'yiga wasadka ah acdal aqwaal weeye waana ra'yiga xooga badan w in la kala qaado cinda xaajati lmucalim oo uusan wax kala haynin inuu qaadan karo cinda cadami alxaaja oo noloshiisa si kale uu dabari kara ama uu haysta wax kale ku filanna inuu dadka bilaash qur-aanka ku baro uusan waxba ka qaadanin sidaas axaadiista in lagu jamciyo waxaana faa'iideynaya xadiidkii sahl bnu sacdin asaacidi oo fii saxiixi lbukhaari wagayrihi nabiga sal lay wasalam haweentii waahibada ahayd oo u timi nabiga sal lay slam nafteeda usoo hibaysay ee tiri rasuul ilaahay uu ii guurso ee nebigu koriyo hoosuutu u fiiriyey iyadoo taagan uu ka jeesaday kadibna nin saxaabada ka mida ah uu yihi yaa rasuul allah haddaadan dan ka lahayn ii guuri aniga aniga halaigu faataxeyigu markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam maxaad haysaayo lagugu guurinaya gabadha markaasaa wuxuu yidhi wax kale ma haystee laakiin qeydkaas iyo go'aas intaasaan ka naxa maradaa aan qabo baan ka naxa wax kale ma oo maxay u tariidiyen maxay ku biirinay haddaad iyada siisana adaa ka qaawan haddii aad adigu haysatana ayadii baa ka qatan marka idinma qaybsanto iltamis walow khaataman min xadiid baa lii marka balkac walow kaatun bir an ha noqoto wuxuu gabadha mehir looga dhigo soo raadi baa lii waxba ma heli karo soo quusi markaasaa nebigu wuxuu ku yiri sal lay slam maxaad qur-aanka ka xifdisanta qur-aanka maxaad ka taqaanaa markaasuu yidhi suurad hebla suurad hebla suurad hebla suurad hebla ma xifdisanta korkan ka haysaa haawir korkan ka haya markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lay wasalam idhab faqad mallaktukaha bima macaka min alqur'aan idhab la xid baan waan kuu guuriyey waxaanan kuugu guuriyey on kuugu siiyey qur-aanka intaad taqaano inaad barto gabadha meherkeedii maxaa laga dhigay qur-aan barid qur-aan barid ujuuro noqday soo maa marka ya qur-aan barid ujuuro noqday maxaa yeele ninkan gabadha markuu guursaday maxaa laga rabay meher xoolahaas oo lagama rabay meherkii xoolo ahaa booskiisi maxaa la geliyey qur-aanka bar baa la geliyey qur-aanka bariddiisii marka wuxuu noqday manfaco ciwab ka ah ama bedel ka ah meherkii ninka laga rabay soo saas ma xadiiskaasaa marka wuxuu kutusayaa cinda alxaaja ninka la u fiirsay marka hore nabigu kaga soo degdegay markii ugu horreysayba lama dhihin qur-aanka maxaad ka taqaana laakiin waa lasoo bilaabo waxaa la yidhi maxaa haysaa qayb baan hayaa idinkuma fila bal kaatuun soo raadi ma hayo waa issoo tahay waxa ma hayo wax walba markuu meelna loo dhaqaajin waayo baa marka qur-aankii loogu mahay macallinkii kaatuun waayey oo waxba soo waayey oo biil waayey oo soo rafaacday markaasi waxa weeyaan falyakud ujratan cala tacliimi lqur'aan soma kii wax kale heli karaya nusuustaas diiday baa marka lagu salaynaya sidaasaana xadiista lagu jamcinaya waana ra'yiga imaam axmed caleyh raxmatullah muxaqiqiin badanna ay rajaxayaan haddii sidaa aan la marinna waxaa imaanaysa in nusuusta qaar la tuuro qaarna la qaato sidaana sax maaha saasman inta nusuusta la jamcin karo macaani ay isugu imaan karto ama midba qaab loogu camalfali karayo sidaasaa fiican ayb masladu marka waa maslo khilaafiyasidaas an bni cumar radi alahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay aslam rasuulku wuxuu ihi actuu siiya alajiira midka aad shaqaalaysateen ajrahu ujuuradiisa siiya qabla an yajifa intuusan ingegin caraquhu dhididkiisu intuusan ingegin waxa wariy ibnu maajah baa wariye sanadkiisu waa daciif xadiidkan cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam nin la yidhaah ayaa sanadkiisa ku jira oo daciifa laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay uu ku xoogoobaya mursal xasan isnaad ah oo ibnu zanjawayhi fii kitaabi alamwaal uu ku soo saaray wuu xoojinaya xadiiu abi hurayra oo taxaawi fi mushkil aaaar ibn cadi fi lkamil abu nacaym fi akhbaar isbahaan bayhaqi fi sunan sheekh albaanina labadiisa dariiq mid ka mida ah uu saxiixiyey kaasina wuu xoojinaya sidaas daraaddeed xadiidku wuxuu noqonayaa ama xasan ama saxiix buu noqonaya waxaa xoojiyey alimaam lmundiri xaafid lmundiri munaawi sheekh albanina baxdi dheer buu ka leeyahay oo xadiiska fi lirwa uu kaga hadlay uuna saxiixinaya actuu siya alajiira ruuxa aad shaqaalaysateen ajrahu ujuuradiisa siya qabla an yajifa intuusan ingegin caraquhu dhididkiisa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ruuxa shaqada kuu qabtay haddaad manfacadaadii iyo dantaadii ka dhammaysatay ujuuradiisiiy xaqiisii badeji furmo gacanta ka saar haayada shareecada cabirka waxa weye dhididkii uu shaqada ku qabtay intuusan weli ka ingeyin xaqiisu farta ka saar maxaa la diidan yahay inaad mumaadalo ku samaysood meermeeriso oo tidhaahdo soo noqo ah, waxma soo cadaanina bal soo noqo bal meel baan wax ka sugahaya igu soo noqo ah, taasaa la diidan yahay ah mumaadalada noocaasoo kalea lama ogola leanna haddaad dantaadii dhammaysatay ruuxani waa baahan ya weligii farta ka saar shirikaadka iyo yani waxawy si caam iyo si guudba waa xukun sharciga wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan buu can abi hurayrata xadiis abi hureyre laga warinay radi allahu canhu cinda abi yacla wlbayhaqiyi abu yacla bayhaqi baa soo saaray wa jaabirin iyo xadiis kaloo jaabir laga warinayo cinda abraaniyi abraani agtiis wa kulluhaa dhammaanteedna dicaafun waana daciif xadiika abu hureyra waa kaan sheegaynaa ee shaahidka ah ayb xadiika abu hureyra ragga aan soo sheegnay baa wariyey oo maala mxu aha taxaawi rushul asaar ibnu cadi iyo abu nucaym iyo abu yacla iyo bayhaqi iyo raggaaso dhan baa wariyey laba ariiquu leeyahy labada ariiq mid ka mida ah sheekhalbaani waa saxiix laakiin wuxuu leeyahay ibnu aahir maxfuud maaha ibnu xajarna waa ku raacay ayb aad buu uga doodaa sheekh albaani caleh raxmatullah xadiika abu hureyra wuxuu leeyahay labadiisa ariiq midbaa saxiixa xadiiu jaabir yahay waa aciif saddex cilaba wuu leeyah muxamed ibnu ziyaad midaba aciifa ku jira sheekhiisa oo sharifiy ibn lqifaani la yidhahdana waa daciif abu zubayr ilmaki cancanadiisuna way ku jirtaa saddexdaa cilaba aciif buu leeyah xadiiu jaabir cinda abaraani markuu yahay kulligeed waa wada daciif xaafidku markuu leeyahay wuxuu ku salaynayaa xadiiu abi hureyrana waa daciif waana midda uu ka doodayo sheekh albani caleyh raxmat fi irwa haliil oo uu leeyahay labadiisoo ariiq midbaa saxiixa an abi saciidin alkhudri radi alahu canhu ana nabiy nabigu sal wafilbaabi hadduu ku yidha wafilbaabi wafilbaabi maxaa laga wadaa wafilbaabi waxaa laga wadaa ruuxa ujuuradiisa in si deg deg a ah loo siiyo xugumkaas ayuu baabka ka wadaa xugumkaa waxaa kaloo ku soo arooray xadiidu abi hurayra wa xadiidu jaabirin saasuu ka wadaa manaa ayb an abi saciidin alkhudri radi alahu canhu ana nabiy nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi man ista'jara ruuxii ijaarta oo shaqaalaysta ajiiran ruux shaqaalaha falyusami ha magacaabo lahu isaga ujratahu ujuuradiisa ha u magacaabo yani wixii uu ku shaqaynayey ha u magacaabo oo ha cayimo shaqee uu waxbaan kuu garan doonaa rawaa xawri cabdirasaaq baa wariyey fi lmusanaf wa waxaa ku sugan inqiaac baa ku sugan wa fiihi kala go' baa ku sugan xadiidka sanadkiisa kala go-a ah uu inoo sheegayo waxa weeyaan ibraahim ibnu yaziidin annakhaci baa wuxuu ka warinaya abu saciidin alkhudri ibraahim ibnu yaziidin annakhaina saxaabada nin ka mida ah waxbuu isaga maqlay laa abu saciid walaa keyrkiisan saas daraaddeed inqitaac baa ku sugan waa kala go-an yahay sanad sidaasayna ku caleeyeen xadiidka bayhaqi cabdilxaq ishbiili haytami iyo keyrkoodba sidaasa ku caleeyeen shekh albani intaba xadiika marka inqiaac baa ku jira wawasalahu waxaa xiriiriyey buu yihi xadiidka wasalahu waxaa xiriiriyey yani marka cabdirazaq uu warinayo oo xadiidku abu saciid xadiidkiisa uu yahay inqiaaca ku jira waxaa u dheer waxaa kaloo lagu cileeyey waqfi abu zurcat araazi wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay rafcigiisuna inuu yahay inuu munkar yahay man wayasanhu waxaa xidhiiriye albayhaqiyu baa xidhiiriyey min ariiqi abi xaniifata abu xaniifa jidkiisuu ka xidhiiriyey alimaam bayhaqi baa xidhiiriyey laakiin wuxuu ka warinayaa can ariiq abi xaniifa can xamaad bni abi sulaymaan can ibraahim bn yaziid bn nakhci can abi saciidin alkhudri marka yani ariiq abu xaniifa markuu ku xidhiiriyey xadiidka bayhaqi muusan ka aamusina wuu daciifiyey wuu daciifiyey kamaa fii sunanihi mujaladka lixaad boqol iyo labaatan ayuu ku daciifiyey maxaa yeelay haddaan xataa cillo kale loo helin cillada horta inqitaacu waa ku jirtaayo abu saciid iyo ibraahim yaziid bn nakhci waxma kala maqlin inqiaaca weli waa baail ayb waa midda labaade waxaa ciloo iyadana ku jirta abu xaniifa laftiisa waa imaam faqiih ah alimaam abu xaniifa waa imaamkii faqiihayo laakiin culimmada xadiisku waxay qabaan fi lxadiisi waa daciif saas daraae xaafidku fi taqriib wuxuu ihi faqiihun mashhuur buuli waa nin faqiiho caan ah laakiin fii fanni lxadiis waa laga xoog baday bacfigaasa ku jira marka sanadka marka marnaba xadiidkuma asixin laa ariiqa bayhaqi uu xidhiiriyey ee abu xaniife maraya saxiix ma ma sugna walaa ariiqa kale sama ma sugna xadiisku marka waa xadii daciif muxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa ruuxa markaad shaqaalaysanayso wixii ujuuradiisa ah waa inay caddahay intaas xadiidku faa'iideeyey walow daciif ba ahaade waa laisku waafaqsanya oo ujuuro majhuul ah ruux inaad ku shaqaalaysato waa xaaraam maxaa yeelay arar iyo jahaala ku jirta wanabiyu sal lay slam nahaa can ilarar ararkana nabigu waa reebay sal l lannahu yufdii ila nizac khusuumaad iyo nizaac iyo dood iyo isqabsigu keenaya shareecadu marka cuquudda sideedaba iyo waxyaalaha dadku ay gelayaane mucaawadaadka ah oo wax laysdhaafsanayo shareecadu waxay leedahay hala cadeeyo waxalba waa inay qeexan yihiin ruuxan wuxuu kuu qabanayo waa inay caddahay maxaay qabanaysa gurigaasaday dhisaysa musqushaasaad qabaysa hawshaasaad qabanaysa way caddahay sooma isagu wuxuu qaabanayana waa inay caddahay hadday ujuuradu aynan macluum ahayn caqdigu waa faasid heshiiska idin dhex mara hesuu saxa marka waa inay yani ujuraduna macluum tahay shaqada la qabanayana macluum tahay hada bilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm